dhashay kun saddex boqol lixdan iyo afartii hijriyada kun saddex boqol lixdan iyo afartii hijriyada ayuu dhashay qabiilada bani zayd waa qabiilo reer qudaaca oo mashhuuruhu najdi degta magaalo la yidhaha shaqra ayuu ku dhashay qoys aad u wanaagsan oo adab iyo cilmi ku caanbaxayna wuu ka dhashay isla markiiba qur-aanku bilaabay qur-aankii uu bartay kadibna madarasadii ibtidaa'iga ahayd ayuu galay wuu dhammaystiray ilaa maraaxisha cilmiga dhammaan kadib ayuu macadkii caaliga ahaa ee cilmiga ahaa iyo kuliyatu shariica haddana galay macadkii inta dhammeeyey marka hore kuliyaduu dhameeyey kadibu almacad alcaali lilqada ayuu galay wuxuu ka qaatay luqada carabiga shiikiisii callaamaha ahaa saalix ibnu cabdilaahi oo qaadi ahaa jiray oo la yidhi wuxuu korka ka xifdisanaa maqaamaat اlxariiri iyo sharaxiisa dhammaan uu korka ka yiqiinaa layidhi شhan iyo labaatanka maqaam korkuu ka yiqiinaa layidhi marka kitaabkaasuu ka qaatay oo maqaamaat اlxariiriga bakar abu zaydna waa ka muuqataa kutubtiisa luqada carabiga siduu faa'iq ugu ahaa oo ugu sarreeyey aaday uga muuqataa kadibna wuxuu soo rexlaystay madiinatu rasuulillaah magaaladaas oo ku caanbaxday cilmiga iyo fiqiga adabka kun saddex boqol siddeetan iyo saddexdii wuxuu laasimay caalimkii aad ilaahay cilmigiisa ummadda ugu anfacay cabdicasiis ibnulbaas wuxuu ku dul akhriyey kutub badan wuxuu kadib haddana laasimay alcalaamaةu almufasir moxamed ulamiinu shinqiidi oo ahaa waqtigiisii caalim aan wax lagu tusaaleeyo iyo wax lagu shabaho waqtigiisa uusan jirin marka la fiiriyo xagga tafsiirka xagga luqada xagga fiqiga xagga adabka dhinac kastoo loo fiiriyo aan maal lahayn tobannaan sano ayuu asagana ag fadhiyey oo tafsiirka iyo adab اbaxhi wاlmunaadara iyo usuulu fiqiga iyo qayrkoodba uu ka qaatay aadna uu ugu ta'auray waan arki doonnaa xilyadan isagoo ammaanaya oo aad u ammaanaya shiikiisa aad uu ugu ta'auray shiikiisii murabbigiisii mucallimkiisii mu'adibkiisii ayuu ahaa wuxuu soo xasiliyey kadib ijaasaad inuu ummahaatu sita kadib waxaa loo doortay kun saddex boqol siddeetan iyo sideedii inuu qaadi ka noqdo maxkamadda sare ee madiinatulmunawara ilaa kun iyo afartii boqolu qaadi ka ahaa kadib haddana waxaa loo cayanay inuu mudaris ka noqdo masaajidka nabiga sala allahu calay bakar abu zayd kadib waxaa loo doortay inuu xibin ka noqdo majmacu اlfiqhi اlislaami kadibna ra'iisuba u noqday kadib waxaa loo sii doortay inuu xibin ka noqdo almajmacu اlfiqhi biraabidati اlcaalam اlislaami kadib waxaa loo sii doortay inuu xibin ka noqdo hay-ati اlkibaar اlculamaa uuna xibin ka sii noqdo weliba allajnaة daa'ima liliftaa allajnaة daa'ima lilbuxuuث اlcilmiyati wاliftaa wuxuu dhintay kun afar boqol labaatan iyo sagaalkii hijriyada ayuu dhintay toban sano ka hor ayuu dhintay kutubo aad u cajaa'ib badan oo aad u qiimo badan uu ka tegey oo uu ka mid yahay ibnulqayim xayaatuhu wa aahaaruhu oo uu ka mid yahay altaqriib liculuumi ibnilqayim oo uu ka mid yahay fiqu nawaasilku aad kitaab u cajiib badan ah oo uu ka mid yahay mucjamu nawaahi lafdiya laf alfaada oo nahyigu ku soo arooray magacaas lama bixi karo magacaas lama dhihi karo saas kitaab mujalladoo weynuu ka leeyay oo matbuuca dabaqaatu nasaabiin ayuu ka tegey oo uu leeyahay altaxdiid fii ma laa yasixu fiihi alxadiid caqiidatu abi zayd alqayrawaani altasiil fii usuuli الtakriij oo mujalladkiisa koobaad la daabacay kitaab la yidhaha altacaalum caalim iska dhigid adoon ehel u ahayn wa aharuhu cala alfikri wاlkitaab xilyaة daalcilmi oo ah midkan haddaan akrin rabno in allahu kitaab la yidhaahdo laa jadiida fii axkaami salaa tusaale la yidhaahdo mar axkaamta salaadda wax cusubu kuma jiraan horaa loo tukan jiro waa leeyahay marka iyo qayrkeedba waxaa weeye risaalo uu salaatu tasaabiix ka alifay leeyahay hal risaaluu ka qoray salaatu tasaabiix tusbaxa iyadana iyo xukunkiisa ayadana risaaluu ka tusbax iyo xukunkiisa kitaabkaasaa la akhriyaa risaaluu kale yahay wuu kaloo risaalo kale yahay mubtadicada in laga tago oo laga cararo oo laga hijroodo risaaluu kale yahay xaraasatu fadiila risaaluu kale yahay marada meesha lagu geysto meesha qofka qofka muslimkaa ah marada xadka uu ku geysanayo ayadana risaaluu kaleeyahay bidacu lquraa alqadiima waalmucaasara bidcooyinka quraada qur-aanka akhriya kuwii hore iyo kuwa hadda joogaba risaaluu ka leeyahay risaaluu ka leeyahay fii masxi lweji bilyadayni bacda ducaa marka ducada la dhammeeyo wejiga gacmaha la marsado risaaluu ka leeyahay rasaa'il aad u badan darulfitnati can ahli sunna risaaluu ka leeyahay dhammaan aad ayay u faa'iido badan yihiin kutubtiisu kutub mid walbaaba uu aad u cajaa'ib badan yahay weeye mowduuc muhiimana uu uga hadlo sida badan oo markaas baahidiisu ay qaa'imo tahay ay qaa'imo tahay insha allahu markaa risaaladan aan iska laqbaynaynaa risaalada shuraaxay leedahay sharaxa oo ugu horreeyey oon arkay waxaa lahaa asheekh alcallaama maxamed ibnu saalex alcuhaymiin kaas oo dhowr goor la daabacay dhowr wadaadaana taxqiiq inay taxqiijiyeen isku dayey waxaa ka mida ah wadaad la yidhahda abusahal cisaam oo midkaan hadda aan gacanta ku haya ah waana looga horreeyey oo mid ka horreeyey oo aad kitaabka waa taxqiijiye yidhi laakiin uu aad u naqdiyayaa jira waxaa jira mid tacliiqaad mufiidaa uu camar bin cabdilmuncim uu ku leeyahay oo uu ku ku tacliiqiyey tacliiqaad badan oo aad u faa'iido badan waxaa kaloo jira sharax oo gaar ah oo midkan sheekh maxamed saalax cuthaymiin aan ahayn oo midkan gacantaan ku hayo asna la yidhaahdo faku lqayd can xilyati aalib اlcilmi libakar abi zayd maxamed xasanayn sheikh la yidhaahdaa iskale waa faa'iido badan marka labadaas sharax adugu iyo tacliiqaad dhowra ayaa intaan arkay weeye laakiin dabcadaha xoogaa u baahan qaar badanu taxqiiq oo aad u tacbaana dabcadihii weliba horreeyey aaday u tacbaan yihiin marka insha allaahu waa iska laqmaynaynaa tacliiqaad badan hadda ma saari doonno matniga wuxuu yahay jawhar jawhartaas marka kelimaad yaryaray u baahan yihiin iyo nuquusha gobol ka mida oo meelo loo nisbeeyo ayagaasaa qof qalbi wanaagsan hadduu helo ku filan ayagaasaa ku filan marka ayagaasan xoogaa aan wixii ilahay ks aan xoogaa na tarjamayna bis bismi illaah allah magaciisaan ku bilaaba huu yidhi kitaabkan allaha arraxmaani naxariista ballaaran ku sifaysan allaha arraxiimi naxariistiisa gaarsiiya cidduu doono addoommadiisa ka mid ah almuqadima midii hormarinayday qofka barta oo saaxiibkeeda kana hormarinayday dadka aqraantiisa alxamdu ammaan wanaagsan dhammaan lilaahi allah ayay u sugnaatay mahad dhammaanteedna allaa leh wa bacdu intaas ka gadaal bacda albasmalati waalxamdala fa uqayidu waxaan qorayaa macaalima haadihi اlxilya xilyada waxaa la waxyaalaha laysku qurxiyo dahabka fidada waxyaalaha laysku qurxiyo saacadaha waxyaalaha laysku qurxiyaa la yidhahdaa xilya oo qofku markuu qaato uu ku qurxoonaana hadda waxaa loola jeedaa qofka daalibcilmiga aadaabta uu inuu ku sifoobo la rabo ilaa markuu aadaabtaas ku sifoobo uu qurxoonaana ardagii marka aadaabta qofka ardagaa la rabo inuu ku sifoobo wey xilyadu macaalimna waa jamcu maclam maclam waxaa la yidhaha maa yustadallu bihi cala dariiq waxyaalaha jidka loo deliishado halkan wada marta halkaanay ka leexataa calaamadaha wadooyinka loo deliishado aa la yidhaha maclam macaalima lagu jamciye waa waxyaalaha calaamadaha oo loo deliishado wadooyinka aa la yidhaha maclam fa waxaan qorayaa macaalima haadihi اlxilyati aadaabtan la ysku qurxiyo tilmaamaheeda ayaan qorayaa xiliyada almubaarakati la barakeeyey caam arbacamia waamaaniya alhijriya kun afar boqol iyo sideedii hijriyada ayaan qorayaa walxaal ayaan qorayaa almuslimuuna dadka muslimiinta walilaahi alxamdu alla keligiisa mahad iska leh yucaayishuuna ay ku nool yihiin yaqdatan baraarug baraarugaasoo cilmiyatan oqoon loo nisbeeyey ilaahay baa mahad iskale muslimiintii waxay ku nool yihiin baraarug cilmi oo waxaa muuqata inay u soo jeesteen inay diinkoodii bartaan arrintaasaa muuqata arrintaasaa markaa soo jiidatay dareenka shiiqa dareenka shiiqa arrintaasaa soo jiidatay kuna xambaartay inuu risaalada qoro sababtoo ah haddaan dareenkaas arintaas oo baraaruga ah oo yaqdada ah oo muslimiintii ku soo korortay muddo dheer kadib haddaan la ilaalin waxay noqonaydaa mid muslimiinta baaba iyo khasaaro kula soo laabata aysan kana faa'iidaysan marka si ay muslimiintu uga faa'idaystaan baraarugaas aan waxaan rabaa huu yidhi ilaalinteeda inaan ka qayb qaato oo risaaladan uga qayb qaato walxaal ayaan qorayaa almuslimuuna muslimiinta walilaahi alxamdu mahad dhammaanteed allahay u sugnaatay yucaayishuuna ay ku nool yihiin yaqdatan baraarug baraarugaasoo cilmiyatan aqooneed baraarugaasoo tatahallalu ay la iftiimaydo lahaa liajlihaa yaqdadaas daraaddeed subuxaatulwujuuhi wejiyaalka maraarahooda wejiyaalka maraarahooda wejiga qofka duu saas yidhaahdo sirsiro soo ma laha taas wey subxaad asaariiru lweji la yidhahdaa asaariiru saas hadda haddaad tidhaahdo oo wejigaaga kor aad xoogaa u qabato maqaarkiisa wuxuu yeelanayaa soo meelo sirsiraa ama maraaro ah marka waa asaariiru waxaa kaloo la yidhaahdaa anwaarun wejin wejiga nuuryaalkiisa subxaadka waa la yidhahdaa iyadan labadaba waa la yidhaahdaa yaqdadaasoo tatahallalu ay la iftiimaydo lahaa liajlihaa yaqdada iyo baraaruga daraaddeed subuxaatu lwujuuhi wejiyaalka asaariirtooda amase nuuryaalkooda nuuryaalkooda amase maraarahooda walaa tazaalu mana ka suulaydo hiya yaqdadii tunashidu inay nashaad gelinaydo mutaqadimatan xaalo ay tahay mid u hormarayda ila taraqii korid wanuduuji bislaasho fii af-idati shabaabi اlumma ummadda dhallinyaradeeda qalbiyaalkeeda inay ku nashaadgelinaydo megdaha sharafteeda wadamaha dhiiggeeda sharafta almujadida u cusboonaysiinaa lixayaatiha ummadda nolosheedii tunashidu waxaa mafcuul ah fii afidati shabaabi اlumma iyo megdaha labadaba jaarmijuurkuna ku tacalluqa megdadana mafcuul toosay u qaadanay labadaba ayagay mafcuul u yihiin waa jumla muctarida mutaqadimatanta sida jumla muctarida cala jumle maahana waana xaalo laakiin macnaha wuxuu sida jumle muctarida loogu calaamadeeyey inaad garato jaarumajruurka fii afidati shabaabi اlumma inuu ku tacalluqayo tunasha iyo inaad garato majda inay ta mafcuulkii tunasha walaa tasaalu ka maydo hiya yaqdadaasu tunashidu inay nashaad gelinaydo mutaqadimatan xaalo ay tahay midii u hormarayda ilaa taraqii korid iyo wanuduuji bislaan horay u socotaa waana bislaanayda fii af'idati shabaabi اlumma ummadda dhallinyaradeeda qalbiyaalkeeda waxay ku nashaadgelinaya yaqdadu majdaha sharafteedii ummadda sharafteedii wadamaha ummadda dhiiggeedii sharaftaasoo almujadida u cusboonaysiinaya ummadda lixayaatiha nolosheeda id cilladu waxay tahay tacliiliya in ciladu waxay tahay naraa waxaan aragnaa alkataa'iba guutooyin guutooyinkaasu ashabaabiyata dhallinyaro loo nisbeeyey tadraa inay israacraacaydo yataqallabuuna xaalo ay ku gedgadoomayaan fii acdaafi alcilmi cilmiga hareerihiisa kataa'ib waa jamcu katiiba katiiba waxa la ydhaha guutada ciidanka haddana waxaa loola jeedaa waxa weyn jamaaca dulaabulcilmi ah oo ardaa aa loola jeedaa kataaibta waa jamcu katiiba katiibadu waa guutada ciidanka marka wuxuu leeya waxaan arkaynaa jamaacaad oo dhallinyaro ah oo daalib cilmi ah oo kan dhegayso tafsiirka fadhiya oo xadiiska fadhiya oo luqadii fadhiya oo adabkii fadhiya oo naxwad meel kasta kan ka tag kan ka tag kitaabkan dhegayso dhaqaaji mid hebel dhegayso dhaqaaji waa nimco iyo farxad cusub wey oo nolol ummadda usoo laabatay iyo ciise iyo sharaf muslimiinta usoo socdo wey Ah, waa middaa waxa weeyaan cadowga islaamku uu la hurdila'yahay lana horyola'yahay sababta ummaddu maalinkay diinkooda barato maalinkaasa ciso ugu horayda muslimiin markaasa ciso iyo sharaf ugu horrayda cadowguna taas ogi id cillo naraa waan aragnaa alkataa'iba guutooyin guutooyinka ashabaabiyata dhallinyaronimada loo nisbeeyey tadraa waa mafcuulu aanigii nara tadraa inay israacraacayadaan aragnaa yataqalabuuna xaalay ku gedgadoomayaan fii acdaafi اlcilmi ay xawla alcilmi cilmiga hareerihiisa kitaabkaana dhegaysaaya waa ka tegayn kaas haddana dhegaysaayaan xagga fadhiisaan waa ku wada xeshana saasaan arkayna wy musqaliina xaalo ayhiin kuwa lagu cusleeyey biximlihi cilmigii la qaadidiisa ah. cilmigii alximlu maa yuxmal waa la yidhahda waxa la qaadaa la yidhahdaa ximliga culays ah macnaha aad ay ugu dadaalayaan waqtigoodii oo dhan ay ku bixinayaan mudqaliina xaalayihin kuwa lagu cusleeyey biximlihi cilmigii la qaadidiisa yaculluuna xaalo ay ku rakaadanayaan minhu cilmiga xaggiisa wayanhaluuna waraabka horena xaalay ka cabayaan calliga waxaa la yidhaahdaa geela marka marka hore inta biyo la siiyo xaggaas la fariisiyo shan saac maala subaxdiyaa ah, biyihii la siiyo waa dherge xaggaa la fariisina suu u fadhiyo galabtii waa lagu soo celina biih si-aal ilaa geelo maxaa weeye marmaru soddon maalin qasanaana soddon maalinuu biyaha mooganaana marka marka uu yimaado laakiin si fiican u saad qaadana marka uu yimaado uu si fiican biyaha u qaadana marka saakaa la dherjiyey subaxdaas hore nahliyaa la yidhahdaa cabitaanka koobaad nahli midka dambe wey yaculluuna oo rakaada galabtiiyaa lagu soo celina aad marka u dhergaa galabtaas khalaas marka kitaabkan ardadii marka wuxuu ku shabahaa geelaas labada goor ku laabanaya biyaha darsigaana dhegaysanaya markuu dhammaado haddana waa loogu celina waxaa la rabaa kitaabka inay itqaaniyaan maahan caamo meesha iska fadhido oo wacdi u dhegaysayda waa dad raba inay wax itqaaniyaan wax sugaan darsiga hadday dhegaystaan marka labaad lagu soo celiyo intii hore xiise ka badanayba u qabaan kalaba macaanba markii hore si ay u hubsadaan wax ay qaadeen marka sidaasay yeelayaanu leey yaculluuna xaalay ka rakaadanayaan minhu cilmiga wayanhaluuna marka horena ay ka cabayaan faladayhim ardada agtooda waxaa ahaaday min adumuuxi xagga hanqaltaagga waa damaca ay isleeyihiin caalim aad noqotid ma islaa xoogaa inta laqbaysato wax yaro laqbaa aad baratid ma ahan waxay isleeyihiin callaamiin mujtahidiin aad gaartaan waxa agtooda yaalla marka wax cajaa'ib la waa faladayhim ardada agtooda waxaa ahaaday min adumuuxi xagga hanqaltaagga waljaamiciyati aruurintay cilmiga aruurinayaan waliطilaaci daalacashada daalacashada almudhishi ee dadka wareeriya walqawsi hoos ugelidda iyo tiimbashada iyo muquurashada calaa maknuunaati اlmasaa'ili masaa'ilka qarsoon ay hoos u gelayaan maahan sadxi cilmigood oogaa kelimadaanay lafdigeeda waxer laqbaa ka hayaan maaha masaa'ilka hoosay u gelayeen markaasay tafriicaad iyo inta masalo geli karta iyo taqsiimaadkeeday hoos u gelayeen ah. markaasuu yidhi faladayhim ardada aan arkay agtooda waxaa ahaaday waa kuwa uu arkay faladayhim ardada agtooda waxaa ahaaday min adumuuxi xagga hanqaltaagga iyo damaca waljaamiciyati aruurintay cilmiga aruurinayaan walidilaaci daalacasho almudhishi ee qofka arka wareeriya walqawsi tiimbasho ama muquurasho biyaha marka hoos loo galo badda iyo webiga iyo qawska loo isticmaala nuucaasoo kaleeto ayay cilmiga hoos u gelayaan calaa maknuunaati almasaa'il masaa'ilka qarsoon ayay hoos u gelayaan waxaa agtooda ahaaday faladayhim khabaru ahaa muqadama a mubtadiin muakharka ah maa shay ah agtooda ahaaday waa maa shay ayaa agtooda ahaaday yafraxu ay ku farxaan bihi shayga almuslimuun muslimiintu nasran gargaar xaalu yahay shaygaas waa gargaar rabbi nasran gargaar xaalu yahay fa subxaana man axad ayaa nuqsaanaya ceeb ka fog yuxyii nooleeya quluuban wa yumiitu dila quluuban waxaa ceeb iyo nuqsaan ka fog allaha quluub nooleeya oo ardadaas quluubtooda ilaahay baa nooleeyey waxaas ku shubay ilaahay baa ku shubay quluub kalena allaa dilay oo waxa weeyaan adduunyadaasay waxa weye maalinkii sida dameerkii u shaqaysan habeenkiina sida baktigii meel u seexanaya hal saac diinka ilaahay uma ogola dii la weydiiyo la yidhahdo adiga muslimiya ta haa nabi alla ma soo diri haa xaa la dhihi jiray nebi moxamed diintii lala soo diray xaad wax ka sheeg hal xaraf kama sheegi kitaab ilaahay ma soo dejiye haa xaa la yidhaha qur'aana la yidhaha haye qur-aanku waxyaalaha uu amraya xaa ka mid hadii ah, la yidhaha hal xaraf kama sheegi karo muxuu diidaa kitaabkiinu waxba warka maqay maahan saaka abuuro galabta guro maaha dulaam cilmiga iyo maanta nolosha muslimiinta ka soo muuqatayna waa nuucaas waa geetimireed la abuuray hadduu baxana muslimiintu miro weynay guranayaan laakiin ma ahan saaka abuure galabta guro marka nawaadku waa laftimireedka haddana wuxuu ula jeedaa abuur dhulka lagu riday oo laftimireedka laakiin laabudda waa laga marmaa lihaadihi nawaati laftimireedkan abuurka ah abuurkan almubaarakati la barakeeyey min asaqyi waraabin wa watacahudi ka warqabid fii masaaraatiha socodyaalkeeda kaafatan dhammaan xaalay yihiin nashran liajli nashrin faafin daraaddeeda looga warqabaa lidamaanaati waxyaala damaanad qaada la faafiyo allati midaasoo takufu ka reebayda canhaa laftibiraadkaas alcaara simbirdaxasho iyo watacasura kufid في maaani alabi cilmi dalbidda dhexdeeda lagu kufo walcamali camalka dhexdiisa lagu kufo afaarkaasoo min tamawujaatin hiraryaal ahaaday hiraryaalkoo fikriyatin fakar loo nisbeeyey wa caqadiyatin caqiida loo nisbeeyey wa suluukiyatin cibaado loo nisbeeyey wa daa'ifiyatin kooxaysi loo nisbeeyey wa xisbiyatin ururaysi loo nisbeeyey wuxuu yidhi shiiku abuur ayaa dhulkii lagu riday dulaabtu waa abuur barakaysan laakiin abuur muxuu rabaa dii beer la abuuro maxay rabtaa laba shayay rabtaa koo waraabinay rabtaa waa in la waraabiyo horta biyo ay beertu ku baxdo ay hesho abuurku qoyaanu ku baxo waa inuu helo waa inuu helo saas daraaddeed waa in biyana lagu shubo geed kastoo ka agbaxana laga gooyo si uusan dhacaanka ula qaybsan waa koow intaas kuma filna wuxuu rabaa cayayaana cuna beerta in cayayaanka laga celiyo cayayaana cunaya bahallaa cunaya ku soo kacaya midhahaas markay cusub yihiin cayayaana laqaya soo ma jeedi oh, ninaaba ka sheekeeyo bakistan iyo jenaraal wuxuu yidhi aniga khabiir waxaan ku ahay yidhi xagga sumaha iyo kiimikada khaasatan beeraha beriiskaan aqaano sida loo baro abuurka marka dhulka la gelina sunaa lagu dara markuu soo baxana si aan cayawaanka u cuno bahallada suna lagu daro markuu ubax iyo mir beerana sun kala lagu buufiyo marka la soo gooyana si aan bahal u laqin sun kala lagu daro intaasoo sunnada ogaado qofku beriis cunayu ah. markaas bal la iska daayo ha la iska daayo waa dhihi lahay laakiin qofkan iska dayhayna suntaas si uga badbaado kolleyba kama badbaadaya si ay u yaraydo waa in saddex goor la maydhaahuy marka la karinayo saddex goor ah, si adag loo mayro intuu karsamayana waa inaan la dabaluni bal suntu ha baxdeen qiiqa ha raacdeen markuu bislaado tana ubiyaa badneed waa in biyo laga buuxiyo la dhaqaho laga daadiyaho ee ka dalcuna marka waxaa la ogsoon yahay midhaha marka la abuuro laba shay kaa rabaan qoyaan ay ku baxo qoyaankaas laba shaya la sameeyaa biyihiioo lagu shubo iyo geedkii la qaybsanahayo laga jaro meesha waa o maxay kaloo rabaan sun cayayaanka cunaya in laga celiyo oon bahalladu cunin haddii kale waa u dhammaanaya soo ma ardaduna labadaas bisay rabaan ardaydu maxay rabaan kow waxay rabaan waraabin waraabintu waa maxay waa laba shay waa laba shay cilmigii culummaa siida oo wakhtigooda u hurta in la helo labo dariiqay wax ku bara lahaayeen in loo toosiyo haddii kale ardaygiioo dadaalaya ayaa waa dariiqa intaa ka lumisu ordaya juhdigiisu markuu dhammaado uu ogaana dariiqu inuu ka lumsano cimrigiisana dhammaado wax kalena ma qabsan cilmina ma bara marka dariiqu cilmiga ku bara lahaa ardayga waa in loo tilmaamo dariiqii markuu bartayna culummadii dariiqa ku bari laheed waa inuu helo taas waa waraabintii maxaa soo haray cayayaana cunay ardada oo waa maxee waa kuwan uu sheegay oo gadaal ka sheegay oo uu yidhi waxa weya hirar oo fikri ah hirar oo caqiide ah hirar oo cibaado ah hirar ururo ah kuwaasna in laga celiyo culummada rabbaaniyiinta saxaabadii taabiciyaalkii atbaacu taabiciin ardaga ay waxbarayaan dhaqaale kama sugi jirin isma dhihi jirin arda waxbaro si aad dhaqaalo uga hesho ma isdhihi jirin ma isdhihi jirin kama sugi jirin inay cod ka helaan ardo badan soo saar ardadaas kursi aad ku gaartid weligood isma dhih arda badan soo saar taageerayaal badan yeelo taageerayaalkaas tirada badan ha ku doorteen hadhow inta doorasho soo gasho ma isdhihi jirin kuma raadi jirin so uma jeedin isma dhihi jirin cod adeeshidoo fakerka iyo madhabka aad wadato waxa weeye madhabkaas si aad arda badan ku taageer aad u hesho faafi maxay islahaayeen adigaba dariiqiyaa lagu tusay oo waa lagu soo gaarsiye cilmiga dhaxalku reeb dariiqii nabiga tus ilaahay ku xir nebi maxamed ku xir ummaddan sala allahu alay slam aduguna mushaarka alla ka qaado oo raalli aansho ilaahay ku gaar ilaahay sidaas raalli ha ah kaaga noqdo diinka alle saas ugu gargaar jannada alle saas ku hel qof kasta oo dariiqaas ku socdaa waa caalimkii rabbaaniga ahaa oo nacfigii lah midkii dariiqaas ka leexdana ardada waa halaagaya waxba u tarima hadduu mar ku koox badsanayo ama uu dhaqaale adduun ka sugayo ama kursi ku gaar isleeyahay waa halaaga wax u tarima kuwaasa marka in laga celiya ah. oo dana hale iyagu kuwaas waa in laga celiya oo laga badbaadiya labadaasay rabaan marka ardadu cayaankana laga celiyo lana waraabiyo dariiq waxbarashada la tuso cilmigii la baro cayayaankana laga celiyo ay rabaan ardadu laakiin laabudda waa laga maarmaa lihaadihi nawaati laftimireedkan laftimireedkan almubaarakati la barakeeyey abuurkan la barakeeyey min asaqyi waraabin wa tachudi ka warqabid fii masaaraata socodyaalkeeda kaafatan dhammaan xaalay yihiin see looga warqabaa nashran faafin lagu dhex faafiya ardada lidamaanaati waxyaala damaanad qaada oo ka ilaaliya dhibaatooyinkaas allatii damaanaadaasoo takufu ka celinayda canhaa nawaadka laftimireedkaas waa ardadii ardada waxay ka celinayeen alcaara simbirxashu qofka mar awugta u baxdaa soomaa inay simbirixdaan wa tacura iyo kufid ay ku kufaan fii maaani dalabi cilmi dalbidda dhexdiisa meel cidla inu ku kuf ardagu mar hadday kuwan soo socdaa helaan cilmi wedi ma ardagu waa la huba wedi maa cilmi waa kufa waa kufa iyo walcamali camalka inay ku kufaan inunta wax barto si qaldan camal falo oo si qaldan wax u fahmo waa musiibo kale maxay tahay kufidaas kufidaasoo casaarkaasoo min tamawujaatin hiraryaal ah sida badoo kale hirar isdaba socda hiraryaalkaasoo fikriyati fakr loo dhisiyey afkaar dad xambaarsan mufakiriin la yidhaahdo ardaga waxa weeyaan waxaa lagala dagaalamayaa inuu nusuusta u ag taagnaado iyo fahamkii saxaabada iyo salafka alaleeyahay la waxa weeyaan jumuudkaas lama rabo waxaa la rabaa inaad fakerto mufakiriinta waxay qoreen ah dad waxaa jira la mufakiriin mufakir islaami aad arkay mufakir islaami maanta waxbu qoraa qaala allahu iyo qaala rasuul kuma badno waxa uu qoro haddaad ku aragtana yara ya waxaa intaas uga yaraan badan qaala abu bakrin qaala cumar qaala ibnu cabaas maya qaala imaam maali qaala shaaficiya kuma badan ha afkaar wey maanta waxaa dhacda mujalladaad uu qoraa oo daldala afkaartaas dadka wada markay helaan ardayga waxay ka xoraynayaan mutaabacadii nabiga kaasaa laga oraynaya ah, kaasaa laga xoraynaya soo ma jeedin ardaya oo duruusta fadhi jiray aan ishiiku maandhooda iga sheekaynay wuxuu yidhi jaamacda hebluu tegayo ardaygii wuxuu yidhi waxaan arkay oo surweelka jiidaya oo musbil markaasna war xaa kugu dhacay suu yidhi sowta wadaadadan meelaha fadhiyo iska jaamidiinta oo waxa weeyaan jumuudka ku dhacay sawtina naloo sheegay xogtoodii hay waxaa la yidhi kuwaas war mahayaan waa dhagxan waxa weeyaan allaa yidhi rasuulaa yidhi saad abubakara u fahmay cumara u fahmay ag fadhiyaane dad waaqica la socda iyo adduunku sida wax u dhacayaan midna maahane ma bannaana fiqi in laga qaato saasaa naloo sheegay markaasaan idhi yaa layni yidhi fiqiga ka qaata markaasuu yidhi kutubta ka baartana layidhi kutubta ka baarta hadda fiqi wax laga qaato culummo la dhihi karo ma joogaan soomaaliya waa laga waa marka kuwaas laga xorog marka fikir kuwaas waa in laga xoreeyo ummad ardada waxa weya damaanaad la siiyo wa caqadiyatin caqiido hirar oo caqiido faasida ah caqiido faasida ah caqiido faasida ah irjaa khawaarijnimo raafidinimo waxa weya quburinimo intaasu caqiidadooda shaydaanha faafayda hmm. nin shiikaa wuxuu nin ardaya oo ibtidaa'i ah aan dersi u bilaabayo muddo markaan wax u akrinaayey aan arkay isagoo leh ha durusti ka go-ay aabiisanta imid yidhi war niya wiilka waa iga fidnoobayey bal shiikow la hada waa u yeeray maxaa jira shiikh iyo ardadiisa waxaa la yidhi waa murjio murji'o weeyaa la yidhi inay murji'e yihiina lagu tuhumay shiikha iyo ardadiisa saasaan uga haray duruusta markaasaa u yeehay kaalag habeen maxaad haydaa ma hadda wax weyne ma hayee xoogaa waa shakiyeyo saanidiyo haye hal mas'alo markaad imaa hayday khawaarij iyo ma kala tiqiinay iyo murji'o markaas maya yaa ku kala baray adiga haye ma kala tiqiin ashaaciro iyo ahlu sunno maya wallahi ma kala oqoon yaa ku baray adiga haye hal mas'alo oo murji'adu ay qabto oo hadda aan anagu qabno ma aragta aan idhi markaasuu yidhi maya ma aan arag laakiin ninaa kombyuutar ii shidayo wuxuu itusay muxaadara nin akraayo nin waa shakiya i galay hal masle mayd hadda waa fidnaysan tahay fidnada inta acuudu billahi tiraade darsiga dhegeyso darsigii ku soo laabtay ayaan markuu akhrisaaya waxaan arkay yidhi isagoo leh ninyahu waxaan u maleeyey duruustii ka go-ay aabihiisa i yeeray war nin wiilka waa fidnimo mar kale wiilka ii arag uu yidhi markaasaan u yeeray marka waxay ahayd murjie inay yihiin kutubasa maaha waxaan idhi kaalay marxaa dhacay markaas ni shiika iyo ardaydiisu waxaan u maleeyey inay yihiin khawaarij <laughs> fiir hadda meeshay kala joogaan waa shiikii hore lafsirkiisii khawaarij inay yihiin dad ahlufitan ay yihiin oo asxaabulfitan ay yihiin saasaa lagu tuhmaaya ha la yidhi markaasaan idu yidhi hal mas'alo ma kuu sheegan kuwa saas ku oo ah masalada heblaa ila ahlu sunnaha waxaa lagu yaqaanaa cadli iyo sidqi ahlubidacana waxaa lagu yaqaanaa iftiraa ah, aliftiraa iyo jawr xugun jaa'ira iyo iftiraa hal masale makuu sheegeen oo aad ku og sheekh iyo ardadiisa oo ayagu ku yidhahdeen sidaan ay kuugu sheegeen maahane sidaana saxda markaasu yidhi hal masalena ma jirto waa lagu cayaaraye ee diinkaaga ka tegin ayaanuu joogjoogay kadib aan arkao isagoo tay xirtay iyo suud aan arkayo <laughs> qola hir kala helay kalaa saasaana ku waayo isagoo ah, halkaas calalkii madooba gaalada halkaa <laughs> ku xihan jiray dadka isagoo calaal halkaas uga xihan arkayo maalinkii marka hirarkaasaa dadka halaagaya hirarkaasaa la rabaa in marka laga celiyo wacaqadiyatin caqiida kuwa loo nisbeeye wasuluukiyatin kuwa cibaado loo nisbeeye qaabkaan u ibaadayso qaabkaan u cibaadayso waxaa laleeyahaye maxaad raydaan wediga darsi iska ag fadhiya maya dariiqii la yaqiini kuma socotid hal marna shiidaya ardadoo xadrayna boodbooda maart maay dariiq ma haydaa laleeyahy waa lunta ardaygii darsiga raysay aawo horshe meelaan anugu laga xadriyan la boodboodayn waxa weeye waqtigii ku lumi maayo wa daa'ifiyatin wa xisbiyatin kooxaysi matooraa la saaraya kooxaysi khalaas mar hadday fakerka kooxaysi u galana faham saxiixa inuu fahmaa waa qariib aaday u adagta qofka waxa weeyaan waa inuu muslim noqdaa mutaabicna uu noqdaa nebi moxamed sala allahu alay wasalam wax kastoo xaqa u aqbalaa qofka ahlu xaqan uu jeclaada meeshuu ku arkado qofka uu nacayana uu ku nacaa bidcada iyo khilaafka nabiga shirkiga iyo gaalnimada qofka jeclaanayana tawxiidka iyo sunnada uu ku jeclaadaa laakiin mar haddii afkaar xisbi ay gasho oo qofkii xisbigooda u saxbiyana uu jecel yahay qofkii xisbigiisa aan ka mid ahayna uu necab yahay walaa iyo baraa aan diin ku xirnayna soo baxay waa xaqiiqo inuusan fahm diinado saxa yeelay waa qof marka waxaasoo dhan ayaa la rabaa in laga ilaaliyo sharax aad u fiican uu halkaas ka dhex sheshe maxamed saalex alcuthaymiin oo uu leeyahay mar ardada ardaga haddii kanqaltaagaas iyo dadaalkaas ku jira arrintaas haddaan laga hor istaagin hawadiisa ina raacdo iyo quluwi iyo xadgudub oo aan la dabdin waxaa dhici karta baaba bulshadiisa iyo naftiisaba inuu kula soo laabto oo dadaalkii isku bedelo halaag iyo baaba markaasuu wuxuu yidhi miyaad og tihiinuu yidhi ood aragteen wargiisa maqasheen khawaarijta iimaanka ay rumaysan yihiin iyo jacaylka ay jecel yihiin muslimiintu inay xaq ku sugnaadaan wax la mid ah cid kale weligood laguma arag meeshay ka joogaan jacaylka in muslimiintu xaq ku sugnaadaan say u jecel yihiin inay gargaarsadaan say u jecel yihin laakiin markay gudbeen oo ay siyaadeen ay muslimiinta gaalaysiiyeen madaxda muslimiintana gaalaysiiyeen kuna fallaagoobeen ayna noqdeen sidii nebi moxamed yidhi salى اllahu alيه waslm yamruquuna min alislaam kamaa yamruqu sahmu min alramiya diinka islaamkay uga baxeen sida leebka uga baxo meeshii lagu riday oo inta ku dhaxo uga gudbo saasoo kaley noqdeen marka qalbigaaga qabo haddii maqsuudkaagu yahay diinka allood oogto ee qiiradaada iyo kacdoonka nafta kaaga jira inaad u gargaarto aysan ahayn diinka waxaa loogu gargaaraa waa dariiqa saxiixa ah oo nusrada sharcigaah ay ku imaanaydo taas adiga naftaaga ihaanaba ha ku noqoto haday rabto laakiin dariiqa ugu dhowo diin ku gargaarsan karaa la maraa oo sharcigu sheegayo ee ra'yigaaga lama maro khulaaso sidaas khulaasadiisu ay tahay ayuu ku sharxay wuxuu yidhi bakr bnu zayd raximah اllah waqad jacaltu waxaan ka dhigay dawca aydiihim gacmahoodu miday gaaraan waxaa la idhahdaa dawca yadin laka dawca yadin laka ay munqaadun laka shayga markuu kuu hoggaansan yaha la dhahdaa dawca yadin laka marka waqad jacaltu waxaan yeelay dawca aydiihim gacmahooda miday gaaraan oo qaada karaan sara yaro iska qaadan karaan oo arday walbaa qaadan karo wey wajacaltu waxaan yeelay mawca aydiihim ardada gacmahoodu miday qaadan karaan risaalatan risaalan ka dhigay risaaladaasoo fi tacaalumi caalim iska yeelidda ku sugnaatay risaalu ka alifay caalim iska yeelidda oo ka mid ah waxyaalaha ardada halaagta risaaladaasoo tagshifu faydayda almundasiina kuwa lagu dhex qariyey baynahum ardada dhexdooda kuwa ardada ku dhex gamban oon ayagu ujeeddadoodu ahayn cilmi inay bartaan ay ujeeddadoodu yihiin inay ardada fidneeyaan ardada dhexdeeda ku gamban oo ku qarsoon kuwaasay ay toosh ku shideen saladan kuwaasay toosh ku shideen muxuu u yeelay khashyata waxaa waa mafcuulu min ajli jacaltu ayaa laga cilayna khashyatan liajli khashya cabsi aan ka cabsanayo an yurduuhum inay ardada halaagaan kuwaas dad aan culummo ahayn laakiin magac culumo iyo shaati culmo gashaday an yurduuhum ardada inay halaagaan wayudayicuu ay ka dayacaan calayhim ardada amrahum arrinkooda ilaa waqtigaagu hadduu ku ag dhammaado qofaan culummo ahayn cilmi ka qaadi maydid laakiin fitanaad ka qaadi wayubaciruu inay ka kala tuuraan oo ka kala firdhiyaan masiiratahum ardada socodkii dariiqa ay ku socdeen cilmiga ku gaarayeen inay ka kala firdhiyaan meel kale u wajahaan tamator kale saaraan wayudacfiru inay ka kala firdhiyaan ayaan ka cabsaday masiiratom ardada socodkooda fi dalabi cilmi dalbida ay u socdaan oo fayastalluuhum ay ka siibtaan ardada walxaal hum ayaga ardadu laa yashcuruuna aysan dareemayn oo fayastalluuhum ardadii ay siibteen waxbarashadii ka siibeen dariiqii ka siibteen oo ay furtaan walxaal laa yashcuruuna aysan dareemayn ka isbaarooyinku waa badan yihi maaan isbaarada oo xoolaha kaliya kaa qaadataa xoolo waa wax laga sabro laakiin kuwa cilmiga iyo manhajka iyo sunnada kaa qaadanaya wuu idhi shiiqu walyowma maanta akuuka walaalkaa yashuddu wuxuu adkayna cadudaka cududaadu adkayna maanta soo cilmi dalab ma rabtid walaalkaa cududaadu adkayna waa isaga walaalku waa isaga wayaakudu wuxuu qabanaa biyadika gacantaada gacantuu ku qabanaa si adan u kufin fa ajcalu waxaan yeelaa dawca banaanika fara xibnoodkaagu miday qaada karaan risaalatan risaalo risaaladaasoo taxmilu sidataa asifata alkaashifa sifo kuu fayda xaqiiqada sifo waddada si fiican kuugu fayda waxa weeyaan risaaladaas ayaan maanta faraha kaa saara fa ajcalu waxaan yeelaa dawca banaanika banaanku waa faraha xibnahooda risaalo yaroo faraha foodoodaad ku qaadan karta soo ma jeedid dawca banaanika faraxibnoodkaaga mid waxa weya ay gaari karaan ay qaadan karaan risaalatan risaalan ka yeela risaaladoo taxmilu sidata asifata alkaashifa sifa oo faydayda arrimaha caddaynayda sifaadda waxaa loo qaydaa sifa kaashifa iyo sifa muqayida sifa muqayida marka la idhahdo waa midda oo ixtiraas kale sifa kaashifana ixtiraas male leh laakiin tacliilay faa'iidaydaa sida badan mawsuufkay caddaydaa tacliilna waa faa'iideyda laakiin malaha ma laha inxtiraas haddana waxaa loola jeedaa sifadan waxay kuu caddaynaydaa oo ay ku tusaydaa waxa weyn dariiqa dariiqa waxyaalaha dariiqa kaa luminayana waa kutusi ayadana waxyaalaha dariiqa kaa luminaya ayadana waa kutusay sifadaasoo al'aan taxmilu risaaladaasoo taxmilu sidadhe asifata sifo alkaashifata kuu faydayda kuu caddaynaydaa lxilyatika aadaabtaadii aad isku qurxi laheed aadaabtaadii aad isku qurxi laheed fahaa ana aniga waa ikan daakanaana fahaa ana aniga dakanaan ah waa ikanaa wey fahaa ana aniga daakan ayaan ahay ajcalu xaal aan yeelayo sina alqalami qalamka afkiisii calaa alqirdaasi warqadii aniga hadda qalinka afkiisa warqadda saarayo anigaas hadda qoraya haddaan qalinka iyo warqadda isi saarta fahaa ana aniga daakan ayaan ahay ajcalu xaalan yeelayo sina alqalami qalamka afkiisa cala alqirdaasi warqada fatlu aqri maa arqumu laka waxaan kuu qoraa ancama allahu bika caynan ishaada allah u nanceeye allaha ku farxadgeliye bal aqri waxa aan kuu qorayo laqad tawaaradad waxay ku soo aroortay muujibaatu sharci sharciga adiladiisa calaa anna taxliya ku sifoobid bimaxaasini اlaadaab aadaabta wanaagsan lagu sifoobo wa makaarim alakhlaaq akhlaaqda wanaagsan lagu sifoobo walhadyi alxasani dariiqa wanaagsan lagu sifoobo wasamti saalixi hay-ada wanaagsan lagu sifoobo simatu ahlilislaam muslimiinta calaamadooda inay tahay muujibaatu harci sharciga waxaa loola jeedaa axkaamtii diinta muujibaad marka xugun yaa waajibiya xugun waxaa waajibiya daliil idan marka muujibaadku waa adiladii waa adiladii laqad tawaaradad waxay ku soo arorto isku raacday muujibaatu sharci ay adilatu sharci sharciga adiladiisa waxyaalaha sharci waajibiya waa adilada waxay isku raacday calaa ana taxalliya ku sifoobid oo qofku ku sifoobo bimaxaasin اlaadaab aadaabta wan wanaagsan wa makaarim اlakhlaaq akhlaaqda wan wanaagsan wاlhadyi اlxasani dariiqa wanaagsan hadyi waa dariiqa alhudana waa hanuunka wasamti saalixin hay-ada wanaagsan qof walba hay u leeyi culummadu hay ay leeyihin ardadu hay ay leeda ciyaal suuqu hay u leeyihin moryaantu hay ay leeda qof walba hay-adu leey ah. wasamti saalixi hay-ada wanaagsan simatu ahlilislaam dadka muslimiinta calaamadda lagu yaqaan wey waa calaamadda lagu yaqaan intaasoo dhan wa ana alcilma cilmigu jumla muctarida annada khabarkeeda intaan la gaarin wahuwa cilmigu asmanu durati waa jawharta ugu qaalisane jawhartaasoo fii taaji harci sharciga koofidiisa ku sugan sharciga almuطahari la daahiray laa yasilu ma gaaro ilayhi cilmiga waa kaasaa khabarkii annada wa ana alcilma cilmiga laa yasilu ma gaaro saasay jumlada isku xihanta inta udhaxdaa jumla muctarida wa ana alcilma cilmiga wahuwa cilmigu asmaru duratin waa jawharta ugu qaalisane jawhartaasoo koofida wey madaxa la saarto koofidii marka waxay ka samaysan tahay jawharo iyo waxyaalo qaaliya midda ugu qaalisan jawhartaas waa cilmiga maaa sharciga waxa ugu qaalisan ugu sarreeya waa cilmiga cilmiga ugu qaalisan cilmiga harciga almudahari la daahiray laa yasilu cilmigaas gaari maa laa yasilu gaari maa ilayhi cilmiga ila almutaxallii qof ku sifoobay biaadaabi aadaabtiisa gaara cilmi waxaa gaaraya qof aadaabtiisa ku sifoobay qofkaasu almutaqalii ka marnaaday oo iska dhartiray can aafaati musiibooyinkiisa cilmiga wuxuu leeya aadaab lagu gaaro iyo aanfooyin qofka ka baabiya cilmiga qofka cilmiga gaaraa waa qofka aadaabtiina dhaqan ka dhigta musiibooyinkiina ka carara oo iska ilaaliya qof kale ma gaaro cilmi naafica weli hadaa sidaas daraaddeed xanaahaa aadaabtaas way ku dadaaleen alculamaau culummada walihaada sidaas darteed inaan cilmigii si kale lagu gaarayn canahaa way ku dadaaleen way u qasteen alculamaau culummadu bilbaxi baarid aadaabtaas la baaro watambiihi baraarujin waafraduuhaa culummadu aadaabtaas waxay ku kala yeeleen bita'liifi alifid kutubay ka alifeen oo u gaara imaa calaa wajhi cumuum si guud aadaabta dalabcilmiga aadaabta dalabcilmiga si guud imaa calaa wajhi اlcumuum si guud in loo alifo likaafati اlculum culumta dhammaanteed aadaab ka dhaxayda ow calaa wajhi اlkhusuus si gaara in loo alifo ka aadaabi xamalati اlqur'aan اlkariim oo kale atibyaan fii aadaabi xamalati اlqur'aan sida kitaabka imaam nawowi oo kale dadka quraacda aadaabta laga rabo kutubo gaaraha laga alifo wa aadaabi اlmuxadi kutubo gaaraha laga alifay muxadidka aadaabtiisa wa aadaabi اlmufti qofka fadwoonaya aadaabta laga rabo kitaab gaaraha laga alifo waadaabi alqaadi qaadiga diinka dadka ku kala xukmina kutubo gaaraho badana laga alifay waadaabi almuxtasib qofka u taagan alamru bilmacruuf wannahyu can ilmunkar aa la yidhaahdaa muxtasib camalkaasna xis baa la yidhahda ah, shaqada ah in dadka wanaagga la amro xumaantana laga reebo shaqadaas magaceeda waa lahaha alxisba qofka u taaganna maxaa lahaha almuxtasib oo aan mushaar ku qaadayn w oo inuusan mushaar ku qaadayn ee ilaahay rila uga rabo bs muxtasibaa la ydhaha wa aadaabi اlmuxtasib alaamir biاlmacruuf wالnaahi can اlmunkar waa almutadawic wahaakada saas ku wad marka aadaab gaara badanna waa la alifay aadaab guudna waa la alifay washaanu arrinka marka kee alifa asagu marka bakar abu zayd ma aadaabtii guuda mise waa aadaab gaara wuxuu yidhi washaanu arrinka hunaa halkan fi laadaabi alcaama aadaabta guud wey anu waxaan rabaa inaan wax ka qoro waa aadaabta guud liman qof liman qofna aadaab u ah yasluku qaadaa dariiqa tacalumi waxbarashada wadadeeda tacalumka ah harciyi islaamka loo nisbeeyey kama hadlayo l anuu la barto ee sharci islaam barashadiis aadaabtay leedahay wey ka hadla walaqad kaana alculamaa culummadu waxay ahaayeen culummadii assaabiquuna horreeyeen yulaqinuuna adulaab ardadooda kuwa u meeriya fii xilaqi alcilmi xalqadaha cilmiga aadaaba dalabi aadaabta cilmi dalabka culummadii muslimiintoo hore kitaab iskama bilaabi jirin ardaygiin aadaab la barin ma iska bilaabi jiri ee waxay u meeri jireen u laqini jireen ardada aadaabta dalabcilmiga markay barataan ardaygiiyoo yaqaan si wax loo baro ay wax bari jireen laakiin ardaygiyonu idab lahayn haddii laydhaha cilmiga la baraa asaga iyo kitaabka waa isku dhibtoonaya asaga iyo shiiku waa isku dhibtoonaya asaga iyo ardayga wax la baraan waa isku dhibtoonaya kulli waa isku dhibtoonaya xayla ma yaqaan si ula dhaqmo ma yaqaano cilmiga kitaabka uu soo gatay xataa si ula dhaqmo ma yaqaan ma yaqaano kitaabka xataa ma qabsa yaqaan soo jeedin shiik suu ula dhaqmo ma yaqaan ardayga zamiilkiisa wax la barana ma yaqaan su ula dhaqmo way isku rafaadayaan saas daraaddeed culammada muslimiintu dhaqankooda wuxuu ahaa duruusta in laga hormariyo aadaabu dalab cilm kadib ardada cilmi la baro saasay culammada muslimiinta hore ahaayeen waqad kaana alculamaa markii arrintaas waagi dambe ala yidhi war darsiga iyo akri iyukaada aadaabteed ah, loo akriyo war hala boobsiiyo markaas waxaa soo baxay wixii ma ardaa mase waxyaal suq waxaan la kala oqoon ah. ma ardaa mase waa jabhad waxaan la kala oqoona soo baxay ah. akhlaaqdii oo dhamaa luuntay musiibadaasaa dhacday soo ma jeedo waqad kaana alculamaa culimmadu waxay ahaayeen culimmadii assaabiquuna hormareen yulaqinuuna kuwa u meeriyeen adulaaba ardada fii xilaqi xilqadu waa wareegan ardada saas wareegga u fadhida wey xalqadaha cilmiga aadaaba dalabi aadaabta dalab cilmiga waadragtu anaaba soo gaaray anigaaba soo gaaray silsilada dixneed oo culummada midba mid ka dhaxlay gunuddii ugu dambeed anaa soo gaaray anaaba soo gaaray waadragtu waan soo gaaray khabara aakhiri اlciqdi gunuddii ugu dambayda warkeeda fii daalika talqiintaas xaal ay ku sugan tahay gunuddii ugu dambayda wuxuu ka dhigay culummadu aadaabtii iyo dariiqadii ay kala dhaxleen sida kuul oo kale sida kuul tixan oo kale kuushaas waa gunud-gunud soomaa midba miduu ka dambeeya saasoo kale wey tii ugu dabeeda anaaba soo gaaray wa adragtu waan soo gaaray khabara aakhiri اlciqdi gunuddii ugu dambayday warkeeda fii daalika talqiintaas xaal ay ku saabsan tahay ciqdiga xaaluu ku saabsan yahay talqiintaas fii bacdi xalaqaati اlcilmi cilmiga xalqadihiisa gobol ka mid ah ku soo gaaray xalqadaha cilmiga gobol ka midahan ku soo gaaray filmasjidi nabawiy masjidka nabiga dhexdiisa xaal xalqadahaas ay ku sugnaayeen xalqadihii aan ugu imid oo masaajidka nabiga lagu akhrinayey xalqadahaasaan ku soo gaaray ah, iyadoo sidii loo wado bakar abu sayd ali anaa ku soo gaaray waa hadda marka dhow id waqtigan soo gaaray id waqti ayaan soo gaaray waa darfiya id waqtigaan soo gaaray kaana bacdu lmudarisiin culimmada duruus akhrayda gabalkood uu ahaa fiihi masaajidka nabiga ku akrinayaan yudarisu mid u akrinaa dullaabahu ardadiisa kitaaba zarnuuji kitaabkii zarnuuji almutawafa aaaa iyo sadexdii intay zarnuuji raxima allahu tacaala kitaabkaasu almusamaa lagu magacaabo tacliim almutacalim dariiqa tacalum kitaabkaasaa lagu akrinaayo oon anugu ku soo gaaray masaajidka nabiga iyadoo lagu akhraayo ah, kitaabka ayaantidhawed aan akrinay w ah, kaasaan ku soo gaaray ah, laakiin xaashiyada fiiriya dubica miraaran wa huwa maca ifaadatii kitaabka xoogaa meelaha weliba dambaydo risqiga dalabu risqiga iyo meelahaas xoogaa waxaa ku jira masaa'il daciif aad u liita oo shibul ama khuraafada la dhihi karaba a meelaha dambe uga yaalla marka tiyuu ku baraarujina maxaa kitaabka isagaa sheegay hadduuad sheegto waxa la moodaa wixii o dhan inay malab yihiin markaasa lacaba hadhow marka uu yidhi shiiqu wa kitaabkaas maca ifaadatihi faa'iidayntiisu ayadoo jirto oo kitaab ardada wax u faa'iidayna uu yahay maa shaya ku sugan yaqtadii keenaya atanabuha in lagu baraarugo falyuclam ha la ogaado waxyaala baraarujin u baahanaa ku yaalla weliba meelihiisa dambe meelihiisa dambe waa aragna marka kitaab aad u faa'iido badan runtii laakiin fiihi maa fiih waa in saas loo ogaado oon duuduub loo laqin kitaabka facasaa waxaa la arkaa wuu yidhi shiiku oo aan rajaynaa an yasila inay xidhiiriyaan ahlulcilmi ahlucilmigu haada alxabla xariggan xarigga alwasiiqa lagu kalsoon yahay xarigga lagu kalsoon yahay waa maxay waa aadaabta ardada in la baro waa xarig la hubo inay ka soo baxayaan midho insha allah sidii laga bartay marka xariggan waa inay sii xidhiiriyaan xarigga alhaadii ku hanuuninaa ardada liaqwabi dariiqin dariiqa ugu toosanoo cilmi lagu gaaro fayudraju waxaa la dhexgelinaa waa kana sida xarigga loo xiriirinayo uu noo sheegaa fayudraju waxaa la dhexgelinaa tadriisu haadihi اlmaadda maaddadan la darsiyeynteeda la aqrinteeda fii fawaatixi duruusi اlmasaajid masaajidda duruusteeda bilowyaalkeeda ah, masaajid kasta oo la doonayo darsi in laga bilaabo intaan kitaabka la bilaabo in ardada aadaabta loo akhriya hal risaalo aadaab hal kitaabo aadaaba waa in loo akriyaa waa in loo akhriyaa iyo wa fii mawaadi diraasa diraasada maadooyinkeeda diraasada annadaamiya ee nidaamka loo dhiso macaahidda iyo jaamacadaha diinta lagu dhigana ayagana waa in lagu dara maade oo ah odanu dalab waa in lagu dara oo ardada loo dhiga ayagana waarju waxaan rajayna wuxuu yidhi waarju waxaan rajaynaa an yakuuna inuu noqdo haada taqyiidu qoriddan aan anugu qorayaa faatixata khayrin khayr mid furta mid khayrka fura ilaahay inuu ka dhigo fi tanbiihi baraarujinta dhexdeeda khayrka ku furta calaa ixyaa'i haadihi اlmaadda maaddadan la noolaynteeda laisku baraarujiyo in la soo nooleeyo maaddadan oo ardada aadaabta la baro allatii maaddadan tuhadibu daaliba ardaga saafi garaynayda arday saafiya soo saarayda oo wa tasluku la qaadayda bihi ardaga aljaadata waddada dhexbartankeeda wadda toosanay la qaadayda jaadada waxaa la idhaha wasatu dariiq carabta waa tidhahdaa man salaka aljadad mu'amir alcifaaq qofka wardada dhexbartankeeda qaadaa wuxuu ka aamin noqdaa inuu simbirixdo laakiin haddaad dhinac marto geed kugu dhegiya wax lugta kuu galeena meelaad kuufta man salaka judad ay jadad judad maaha man salaka aljadad jadadku waa waddada dhexbartankeeda man salaka aljadad amina alcifaaq marka jadadka laba macnay ku fasireen alardu salba ardada dhulka adadag amase alardu اlmustawiya dhulka oo siman dhulka siman ama dhulka adag labadaba lagu fasiro aljadad marka waa wadada dhexbartankeeda wadada dhexbartankeeda dalab cilmiga ayuu la qaada aadaabtaanu marka qofku wuxuu gaarayaa ujeeddaduu lahaa wa waxay la qaadaydaa bihi daalibka aljadata wadada dhexbartankeeda fii aadaabi dalabi aadaabta dalabka dhexdiisa xaal ay wadadaas u ahaatay iyo waxam ilcilmi cilmiga la qaadidiisa iyo waadabihi ardaygu siduu uga edab qaada lahaa maca nafsi nafsadaada o waxaa la rabaa horta naftaada inaad taqaan sida loola dhaqmo nafta adiga kugu jirta tana ugu horayso o wa maca mudarisihi shiiqiisa darsiga u akrinaa siduu uga edab qaada lahaa wa darsi casharka uu qaato siduu uga edab qaada lahaa casharka laftigiisa isaad ula dhaqmi leeda lagaa rabaa wa zamiilihi saaxiibka wax la baranaa oo darsiga la dhegaysanaa siduu ula dhaqmi lahaa wa kitaabi kitaabkiisa uu wax ka barana ama uu soo gatay laftiisa waa uu ka hadli doonaa qaabka loola dhaqmo hadaad kitaab soo gadato halkee la dhigaa ah, meesha la geliya xataa isaga kuu sheega markaad ah, dhigtaa adugu markaad soo gadato miiskaas artaa ah, arda badan dina weydiya xataa ma yaqin war kitaabkaad soo gadato saa la yeela halkaana lagu bartaa kitaabkaana kuu sheega soo ma jeedin wa amarati cilmihi cilmigiisa mirihiisa si ula dhaqmi laha markuu cilmi barto si u u dhaqmi lahaa wahaakada arrinku waa saas fii maraaxili xayaati noloshiisa marxaladaheedoo dhan uu baraya baabkaan fa ilayka qaado xilyatan aadaab ku qurxinayda aadaabtaasoo taxwi koobayda majmuucata aadaabin aadaab la soo aruuriyey fa ilayka ismu ficil fa ilayka qaado xilyatan bilado laysku qurxiyo bilado waa aadaab maanta xilyo qaado wax laysku qurxiyo qaado xilyadaasoo taxwi koobayda majmuucata aadaabin aadaab la aruuriyey nawaaqiduhaa aadaabta wax walbaa wax buriyey leed nawaaqiduhaa aadaabtaas kuwa buriyaana majmuucatu aafaatin waa aanfooyin iyo musiibooyin la aruuriyey aa ka soo hor jeeda oo did ku ah faidaa faata markuu tago adabun edab markuu tago edabtoo minhaa aadaabta ka mid a ah. iqtarafa wuxuu kasbanaa almufaridu ardagii ka gaabiyey aafatan hal balaayo oo min aafaati cilmiga aafooyigiisa ka mid a ah. hal edab markuu ka tago hal musiibuu qaadana ila way iska soo horjeedaan midba mid ay ka soo horjeedaan fa muqilun fa minhum dadkii waxaa ka mid a ah, muqilun ey mustaqilun mid yar haystay oo aanfooyin xoogaa yaru haysta dhowr aanfuu haya wa mustakirun iyo mid aanfooyinka badsaday oo aanfooyin badan masaa'ib badan haysta wa kamaa sida anna haadihi alaadaab aadaabtaanu darajaatun darajooyin ay u tahay darajooyinkaasoo saacidatun u korayda ilaa sunnati sunnanimo falwujuubu fahiya alwujuub waa qaba mubtada soo qadar hiya wey halkaanu celinaynaa bacdu aadaab haanu celinaynaa wakamaa sida ana haadihi اlaadaaba aadaabtan darajaatun darajooyin ay u tahay darajooyinkoo saacidatun u korayda ilaa sunnati sunno falwujuubu fahiya bacdu اlaadaab alwujuubu waa waajib fanawaaqiduhaa aadaabta kuwa buriyaana darakaatun waa kuwo kala hooseeya darakaadka hoosa loo isticmaala darajaadkana kala saraynta darakaatu waa kuwo kala hooseeya darakaadkaasoo haabidatun u hoobanayda oo u sii dhacayda ilalkaraahati karaahanimo fataxriimu fa hiya bacdu alaafaad aafaadka gobolkoodna waaba xaaraam oh, waa xaaraamba wa minhaa aadaabtan waxaa ka mid a ah, maa bacdi yashmalu kulminaya cumuuma alkhalqi makhluuqoo dhan aadaab laga rabo aa ku jirta makhluuqoo dhan aadaab laga rabo min kulli mukallafin mukallaf kasta xaal u ahaaday wa minhaa waxaa ka mid a maa qismi waa aadaabta qayb ka mida maa qismi yaktasu uu la gaar noqonaa bihi qismigaas daalibulcilmi ardayga cilmiga baranaa wa minhaa aadaabta waxaa ka mid a maa qismi yutraku lagu garanaaho lagu haleelaa waa lagu fahmaa wey maa qismiyaa ka mida yutraku lagu haleelaa oo lagu garanaa bidaruurati harci sharciga daruurati qof kastoo sharci islaamka ka yaqaana waa ogi inay adabtaan laga rabo waa aadaab muslimiintao dhan ay fahmi karaan oo qof kastoo islaamkaba wax ka yaqaana uu og yahay wa minhaa aadaabta waxaa ka mid ah maa qismi yucrafu lagu garan karo biabci fitrada saliimka qofka fitradiisa aan la bedelin waa fahmaaba in sidaas ay sax tahay wayadullu waxaana tusaa calayhi qismigaas cumuumu sharci sharciga adiladiisa caamkaa oo waa maxay min alxamli in qofka lagu xambaaro lagu tirtirsiiyo calaa maxaasini اlaadaab aadaabta wanaagsan wa makaarim اlakhlaaq akhlaaqda wanaagsan walam acni anugu uma qasdinu ku yidhi alistiifaaca inaan dhammaystiro aadaabta dalab cilmigoo dhan inaan sheego uma qastin taas kutubaa lagu siinaya kutubtaasaad ka raadsaneen kutubtaas ayaad ka raadsaneen laakina siyaaqata qaabkay u socoto tajrii waxay ku socotaa calaa sabiili darbi اlmiaali tusaale samayn tusaalaan kuu samayna tusaalayaal ah, calaa ru'uusi اaqlaama la yidhaha ru'uus اaqlaam xoogaa tusaalayaalaan ku siina waa miiaal samayn ee aadaabta in la wada sheega maaha laakina siyaaqataa qaab socodkeeda tajri waxay ku socotaa calaa sabiili darbi اlmiثaal tusaale samayn waddadiisa qaasidan xaal aan u qastayo addilaalata tusid laystuso cala almuhimaati waxyaala muhiimka ah aadaabta waaweyn oo qaacidada camal ah mid walbaana furuuc intaasa yeelane marka furuucdii waa u kaadiyo muhimaadkiiaan sheeg faidaa waafaqad aadaabtan hadday waafaqdo nafsan naf naftoo saalixatan u suubata lahaa aadaabtan tanaawalad waxay qaadanee haadal qaliila intan yarta oo aan sheegay fa markaasay badsane qaacidooyin wey waxaanu inta qaadato ay qaacidadiiba intaasoo furuuca ka soo saare nafta oo saalixada markay hesho aadaabtan wahaadalmujmala duuduubkaanay qaadane anugu aan qoray fa markaasay kala saarane shiiqaan qoray fakul qaydka wuxuu leeyahay waxaan rajaynaa kaas alla inuu iga dhigay aniga adaabtii mujmalka aheedaan qaatay anigaas kala saar u leey marka bal akhriya waana runtii maasha allah si fiicanuu uquul fiican u keen naftii uu shiiku sheegaya aniga alla iga dhigaan ka rajayna u leey anigaas waxa weeyaan jawhartii waxa weya mujmalka aheed tafsiiliyey waman akada bihaa qofkii aadaabtan qaata intafaca isagoo horta waa ku nacfina asaga horta wuu ku nacfinaa wuu ku nacfinaa waa nafaca ummaddana waa anfaca ee ummadda dhibima ah. ummadda dhibima wey halkaa laga soo qaatay aadaabtan halkaa laga soo qaatay oo marjic u ah wahiya aadaabtan bidowrihaa wareegeeda ma'khuudatun waa mid laga soo qaatay min adabi man dad aadaabtood baaraka allahu ilaahay barakay fii cilmi culummadii ilaahay cilmigooda barakeeyey wa saaruu noqdeen a'imatan imaamyaal imaamyaalkaasoo yuhtadaa bihim lagu hanuuno kuwaas ayaa laga soo qaatay aadaabtoodii marka qaar waa kii sheegay adilo guuda tuse qaar waxaa w fitradaa lagu fahmaa qaar waxaa laga soo qaatay culummadii ilaahay cilmigooda barakeeyey aadaabtoodii jamacana allah ilaahay ha nagu jamciyo culummadaas jamacana allaahu bihim ilaahay culummadaas ha nagu kulmiyo fii jannati jannadiisa aamiin ilaahay aqbalo halkaas xaashiyada waa kan idikuu sheegaya kutubtii laga qoray aadaabu dalab اlcilm marka halkaasta kutubta magacooda ka barato oo qaar ka raadsato markaasaa la rabaa inaad ka faa'iidaysato allah subxaana wa tacaala aclam salى اllah وslm وbaaraka calى nabiyina mxamed